alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala allahu cla muxamedi wcla ali muxamed wslama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wabalan calayna wاkfir lana wliwaalidiina wlilmu'miniina wlmu'minaat allahuma aamiin xadiiska toddobaqoliyoafariyotobandabcadaha qaarkoodna waa toddobaboqoliyokoobiyolabaatan can abi muusa alashcariy radia allahu canhu anahu tawada'a fii beyti abu muusa alashcari waxaa la odhan jiray cabdullahi bnu qays ayaa la odhan jiray ashcarna waa qabiilku ka dhashay waa qabiil min qabaa'il yaman oo ashcar loodhan jiray kaalashcari saasaa loo waxaa bukhaari iyo muslim ka soo wariyeen abuu muuse alashcari annahu tawadaa inuu weysaystay abuu muuse fii beytii gurigiisa gudihiisa inuu ku soo weysaystay uma kharaja deedna uu soo baxay faqaala wuxuu yidhi laalzamanna rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam allah baan ku dhaartaye laalzamana laazime o laazime o laazime rasuul allahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay laazime bimacnaa ku ag sugnaadee wala akuunanna ahaadee oo ahaadee oo ahaadee macahu rasuulka sala allahu alay wasalam la jirkiisa mid ku sugan ahaadee yowmiya haadaa maalintayda kan ah maalintayda tan ah yowm fii luqati alcarab waa mudakar mudakar innaga agteenna waa mu'anas abu muuse wuxuu yimi masjidka ayuu yimi masjid rasuul sala allahu aleyh wasalam fasa'ala can inabiy sala allahu aleyh wasalam nebiga ayuu dadka weydiiye u yihi nebiga xagguu jiraa yani masjidkii kama helin nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaanu ku talagalay maalintaa inuu nebiga la joogo saasuu kusoo talagalay markaanu masjidkii ka helin nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi nebiga xagguu jiraa faqaaluu waxay yidhahan wajaha huna wajaha bimacnaa tawajaha waa jeestay sharxa waa ku kugu mufradaadka wajaha bimacnaa tawajaha waa jeestay haahunaa halkaasuu jeestay qaala wuxuu ihi fakharajtu calaa aarihi waan baxay buuhi calaa aarihi raadkiisa xaalaan ku suganahay oo bimacnaa meeshuu maray ka daba maraayo ayaan baxay as'alu canhu waxaan baxay as'alu canhu xaalaan waraysanayo dadka weydiinaayo oo nebigii maaragteen halkan ma mara si markaa waxa qoloba qolo ugu tilmaanto aydha halkaasuu maray halkaasuu ka laabtay halkaasuu maray xataa dakhala bi'r ariis ilaa uu galay yani ceelka ariis ilaa uu galay fajalastu cinda albaab waxaan fadhiistay buui albaabka agtiisa ayaan fadhiistay albaabka agtiisa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu socdaba ceelka ariis ayuu markaa galay waxaa muuqata inuu beer ku dhex yaallo inay albaab leedahay halkii albaabka ayuu markaa abu muusa alashcari fadhiistay xataa qadaa rasuul lahi sala allahu alay wasalam xaajatah waxaan halkaa fadhiyey ilaa nebigu dantiisa ka soo gutay wa tawada'a uu soo weysaystay faqumtu ilayhi xaggiisaan u kacay waan kacay oo xaggiisaan u yani markaa aaday oo qabtay fa idaa huwa qad jalasa calaa bi'ri ariis waaba isagiioo ku fadhiistay ceelka ariis ayuu korkiisa ku fadhiistay wa tawasata yacni xakabkiisii ayuu barhtamaystay ta hore waxaa sheegay un ceelka inuu ku dul fadhiistay marka dambena siduu ugu fadhiistay baa lainoo sheegaya waxaa leeyahay xakabka halka kala barhka abuu ku fadhiistay oo bimacnaa addimada ku laalaadinaya yacni marka halkaanaba ku fadhiisanaya wa kashafa can saaqayhi labadiisa dhudhunna waa fayday wadallaahumaa waa ku laalaadiyey filbi'ri ceelku ku laalaadiyey labada addin ceelka ku laalaadiyey ku raariyey fadallaahumaa biquruur inaatii aayaddii ay ku sugnayd waxaa laga tilmaamayaa ibliis aadam iyo xawaa wuxuu ku raariday yani waxa weya ayaa laga tilmaamaya oo macsidiiba waxay ka dhigan tahay sidii wax hooseeya taacadiina waxay ka dhigan tahay wax sarreeyo oo kale marka maqaam saruu hoos uga soo daadejiye uga soo raariday saasoo kale macnuhu dhacay wadallahumaa fi lbiri labadii addig wuxuu ku laalaadiyey oo ku raariday ceelka fasallamtu calayhi waan salaamay buuhi markii hore markuu korka ka arkay ayuu iska joogsaday oo dee halkan uu ku joogay marka dambuu laakiin nabiga u tegaya calayhi salaatu wasalaam fasallamtu calayhi waa salaamay uma salaftu dabeedna waa ka soo laabto oo ka soo gadoomo fajalastu waxaan fadhiistay cinda albaabi albaabka agtiisa faqultu waxaan ihi la akuunanna noqde o noqde o noqde bawaaba rasuulilahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay mid albaabkiisa ilaalinayo jooga albaabka meeshuu ku jiro mid jooga bawaabka waxaweye waa ka cidda gelaysa marna u idmayo marna u diiday waa xaarisulbaab albaabkaa ka ilaalinaya ya ee cidda gelaysana dee idanka yacni siinaya wuxu uhi laakuunanna bawaaba rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay ee albaabkiisa ka ilaalinaya noqdee alyowma maantadan inuu tawkiid la socda saddex goor bay lagu celinaya fa ja'a abuu bakrin abuu bakar albaaba albaabkii markaa yani soo daafacay waxaa loo jeeda de garaacay ama soo riixay sidii wax riixay oo kale waa garaacay fa qultu waxaan man haada albaabku inuu ceshanya ka muuqato kani waa kuma fa qaala wuxu uhi abubakrin abubakar weeyi faqultu waxaan ku idhi calaa rislik degganaanshahaaga ku sugnow oo halkaaga joog uma dahabtu deedna waa tegey haddaan abu muuse ahay faqultu waxaan idhi ya rasuula allahi rasuulka ilaahayow haada abubakrin yasta'dinu kani waa abubakar yasta'dinu xaaluu idan dalbaayo oo inuu soo galo idan weydiisanaayo u leeyahy ma soo galaa fa qaala nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam iidan lahu u idan wa bashirhu biljanna jannana ugu bishaarey fa aqbaltu waan soo qaabilay xataa qultu liabii bakrin ilaa aan ku yidhi abu bakar udkhul soo gal wa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahayna yubashiruka biljanna jannuu kuugu fadakhala abu bakrin abu bakr baa soo galay xataa jalasa ilaa uu ka fadhiistay can yamiini nabiy sala allahu aleyh wasalam nebiga midigtiisa ilaa uu fadhiistay macahu xaalu la jirkiisa yahay fi lqufi wuxuu jirkiisa yahay fi lqufi xakabka markaysa waxaan yacni ceelka afkiisa xakabka ku yaala ayuu markaysaga nebiga la jirkiisa ku yahay oo bimacnaa kula fadhiyaa wadalla rijlayhi labadiisii adinna wuxuu ku laalaadiyey abubakar fi biri ceelka kamaa sanaca rasuulullaahi sala allahu aley wasalam xaaluu shabbahaayo u ekaysiinaayo siduu nebigu sameeyey oo kale u ekaysiinaayo wa kashafa waa fayday can saaqayhi labadiisa dhudhun ee addimada ayuu markaa fayday yacnii addimadaa xooggooda ayuu banneeyo marada ka soo qaaday saaqa waxa la yidhaha waa intaa canqawiyada iyo ruugga udhaxaysa ayaa la yidhahda uma rajactu dabeedna waa noqday buu yidhi haddaan abuu muuse ahay wa jalastu waa fadhiistay halkii albaabkii waqad taraktu akhii waxaana ka tegay walaalkay yatawada'u xaaluu weysaysanayo ayaan ka imi walaalkay wayalxaqunii uu isoo haleelaayo yani wuxuu rajaynayaa inuu walaalkii ka daba yimaado uu kaga yimi weyse u weysaysanayey markuu soo baxay waa sida uu markaa rajaynaayo u jecel yahay walaalkii inuu yimaado waa walaal abuu muuse alashcari u weeye waqad taraktu waxaan ka imi buu yidhi akhii walaalka yatawadau xaaluu weysaysanaayo wayalxaqunii uu isoo haleelaayo waan kaa daba imanayaa buu igu yidhi faqultu waxaan idhi in yurid illaahu bifulaanin hadduu ilaahay la doonay hebel yuriidu akhaahu wuxuu u jeedaa abuu muuse walaalkii buu u jeedaaye khayran khayr hadduu la doonay khayr hadduu la doonay ya'ti bihi waa keenaya saasaan idhi buui ya hadduu wuxuu jecel yahay walaalkii inuu yimaado oo markaysaa majliskan iyo halkan nebigu joogo calayhi salaatu wasalaam maanta soo xaadiro faida insaan waba qof waxa igu kadiyey qof yuxariku albaaba albaabka dhaqdhaqaajinayo faqultu waxaan ihi man haada kani waa kuma faqaala wuxu uhi cumar bnu khaaab waa cumar ibna khaaaba faqultu waxaan idhi calaa rislik degganaanshahaaga ku sugnow degganaanshahaga ku sugnow oo halkaaga joog uma ji'tu deedna waan imi ilaa rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baan u imi fasallamtu calayhi waa wa qultu waxaan idhi haada cumaru yasta'din kani waa cumar xaaluu idan dalbaayo idan weydiisanayuu leeyahy ma soo galaa faqaala adan lahu wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam mu idan wabashirhu biljannah jannana ugu bishaareey faji'tu cumara cumar baan deedna u imi buu yidhi abu muusa alashcari baa sheegayey faqultu waxaan idhi adina waa idmay nabigu calayhi salaatu wasalaam inaad soo gasho kuu idmay udkhul soo gal nabigu waa ku oggolaaday inaad soo gashee soo gal wa yubashiruka sala allahu aleyh wasalam biljanna waana kuu bushaaraynaya rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam biljannati jannuu kuugu bushaaraynaya haddaad cumar tahay fa dakhala waa soo galay cumar fa jalasa waa fadhiistay maca rasuuli illahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilahi la jirkiisu la fadhiistay fi lqufi yacni godka yani ceelka xakabkiisii ayuu kula fadhiistay can yasaarihi xaggiisa bidix baanu ka fadhiistay wa dalla rijlayhi labadiisi adinna wuxuu ku laalaadiyey filbi'ri ceelka ayuu ku laalaadiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam acmaashiisoo dhan bay ku dayanayaan xataa qaabka u fadhiistay iyo meesha u fadhiistay bay fadhiisanayaan ya waa sida marka waxaweye ku dayashada nebiga ay ku dayanayaan ay u fara badnayd jacaylka nebiga jeclaayeenna u badnaa bay tilmaamaysa uma rajactu dabeedna waa noqday haddaan abuu muuse ahay fajalastu waa fadhiistay halkii albaabkii faqultu waxaan idhi mar kale in yurid illaahu bifulaanin khayran hadduu ilaahay hebel la doonay khayr yacnii akhaahu walaalkii buu u jeedaaye ya'ti bihi waa keenaya fa jaa'a qof baa yimi faxaraka albaaba albaabkuu dhaqdhaqaajiyey faqultu waxaan idhi man haada kani waa kuma faqaala wuxu uhi cuhmaan ibnu cafaan waa cuhmaanu ina cafaan ah faqultu waxaan idhi calaa rislik deganaanshaaga ku sugnow oo halkaaga joog waji'tu nabiya sala allahu aleyh wasalam nabigaan u imi fa akhbartuhu waan uga warramay faqaala waxa uu nebigu yidhi calayhi asalaatu wassalaam iidan lahu wabashirhu biljanna markaad xidhiidhiso aanad ka bilaabin hamsada reebban waad akhrinaysa faqaala dan lahu baad marka laakiin waxa weeye aad ka bilowdo idan odhan maysid idan waa inaad tirahdaa marka ibdaal marka waa in lagu sameeyaayo laba hamso isku reeban carabiba kuma dhawaaqin carabiba kuma dhawaaqin luqada carabeed waa luqa sahlan oo khafiif ahoo adayga iyo cusriga marka waxa ma jecla ehelkeedu saas laba hamse iskuma reebaanoo waxay yidhaahdaan yashbahu tahawuc matag bay shabbahdaa i markaad tidhahdo ma tagaya markaa saas aawadeed waa waajib libdaal in la bedela waajiba faqaala dan lahu wuxuu idan wabashirhu biljanna jannana ugu bushaare maca balwa tusiibuh balaayo la jirkeed janno ugu bushaare balaayadaasoo tusiibuhu haleelaysa dhibaato iyo bele haleelaysa la jirkeed janno ugu bushaare fa waa imi cumaan baan u imi faqultu waxaan ku idhi udkhul soo gal wayubashiruka rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam biljanna rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam wuxuu kuugu bushaaraynayaa janno maca balwa tusiibuk balaayo ku haleelaysa la jirkeed buu janno kuugu bushaaraynaya fadakhala waa soo galay asmaan baa soo galay fawajada alqufa wuxuu arkay ceelka xakabkiisii xaggan qad mulia inuu buuxsamay oo la buuxiyey fajalasa wuu fadhiistay wijaahahum ka horjeedkoodu fadhiistay oo min ashiqi alaakhar dhinaca kale ah, waa ka horjeestay ila waa buuxsantahe qaala saciid ibnu musayib waxauu yidhi faawaltuha waxaan ku awilay afcaashaas qubuurahum xabaalahoodii muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay wazaada fii riwaayatin riwaayo kale wuxuu ku kordhiyey oo ku siyaadiyey wa amaranii rasuul ulahi wa amaranii waa i amray buu yidhi rasuululahi sal allahu alay wasalam rasuulka ilaahay baa i amray bixifdi ilbaabi albaabka inaan ilaaliyo wa fiiha waxaa ku sugnayd anna cumaana riwaayadaas siyaado kale ku sugnayd waxay tahay in cumaan xiina basharahu goortuu u bushaareeyey xamid allaha tacala allah buu mahdi wuxuu yidhi alxamdu lilah markuu jannu kuugu bushaaraynaya rasuulku sala allahu alay wasalam uma qaala dabeedna wuxuu yidhi allahu lmustacaan allah baa la kaalmaysanaya balaayadana allah baa laga kaalmaysanaya hmm yacnii mar haddii in bushaaradii jannadu la socoto balaayada iyo dhibaatadaa iyo musiibadaa iyo waxaasi wax weynba agtooda kama aha wax weynba kama ya waxay ku ilaawayaan bushaarada markaysa waxa jannada kaanahu markaysa wanaaggaa mooyaane yacnii bushaaradaa mooyaane wax kaleba aan loo sheegin waayo janno haddii markaysaa ad helaysaa lagu yidhaahdo waxay kaleba sahal bay dee u qabaan ictiqaadkooda iyo iimaankooda siduu u weynaa qowluhu wajaha wajaha macnaheedu bifatxi lwaawi wa tashdiid iljiimi wa dabdun bilxuruufi ay tawajaha waa jeestay baa looga jeedaa wajaha oo tawajaha looga jeestay waa u jeestay wa qowluhu bi'r ariis wa bifatxi lamzati wuxuu ku sugan yahay hamsada in la kordhigo wa kasri raa'i ra'dana la hoos dhigo wa bacdaha yaaun musannaah waxaa ka dambaysa ya laba dhibcood leh min taxtu xagga hoose ku leh waa ya hoosku labalay oo saakinatun reeban uma siinun muhmalah waxaa ku sii xiga uma siin muhmala siin aan dhibca lahayn wa masruufun waa la sarfinayaa ariisin baa la odhanaya wa minhum waxaa ka mida culammada man manaca sarfahu mid sarfinimadiisa diido yidhi munsarif maaha waa maa laa yansarif oo bi'ra ariisa la yidhahdo labada weji waa sheegay waalqufu qufkuna bidamilqaafi qaafka godaalkiisu ku sugan yahay wa tashdiidi ilfaa'i ee fa'da shaditaankeeda huwa almabniyu xawla albi'ri waa ka laga dhiso xawla albiri ceelka yacnii afkiisa ama korkiisa agtiisa laga dhiso waa xakabkii weeye qowluhu calaa rislik bikasri raa'i cala almashhuur wuxuu ku sugan yahay ra'da hoosdhigeeda wejiga caanka marka lagu socdo wa qiila bifatxiha waxaan la yidhi kordhigna waa ku sugan yahi calaa raslikana waa la yidhi laakiin sida horaa caan ah ee ay urfuq yacni u dhimrin naftaadoo yani markaa shidaha ku xambaarinaysa halnaanshahaga iyo deganaanshahaga ku sunow xadiiskan waxaa laga qaadanayaa fawaa'id baa laga qaadanayaa faa'iidooyinka laga qaadanaayo waxaa ka mida faa'iidadu baabka uu keeno ah tabshiirka iyo bushaaraynta nebigu calayhi salaatu wasalaam abubakar iyo cumar iyo cuhmaan saddexda mid walba wuxuu yidhi waxaad ugu bushaaraysaa janno janna ugu bushaaray marka tabshiirka bushaaraynta qofka wax wanaagsan loogu bushaaraynaya inay fiican laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu markaa cusmaan u sheegay balaayana inay haleeli doonto balaayada waxaa looga jeedaa dadkii ahlu fitnaha ee khawaarijta ahaa ee ku kacay ee suwaarka ka qabtay ee ku khasbaayay jagada inuu ka dego ee markii dambena dilay taasaa laga tilmaamaya balaayada marka xadiiskani wuxuu ka mid yahay min dalaa'ili nubuwati waxyaalaha caddaynaya nebiga calayhi salaatu wasalaam nebinimadiisa ee tirada badan leh ayuu ka mid yahay xadiiskanna waayo shay aan dhicin oo dhici doona ayuu nebigu ka sii warramay ay dhici doonaan weliba balaayada axaadiista qaarkood baa caddaynaysa waa nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam in allaha sayuqamisuka qamiisan faida araada almunaafiquuna an taqlacahu falaa taqlachu xadiis qawi ah wuxuu sheegayaa ilaahay qamiis buu kuu gelin doonaa hadday munaafiqiintu kaa doonaan inaad bixiso ha ka yeelinoo ha bixin qamiiskaa waxaa loo jeedaa khilaafadaa loo jeedaa yani wuxuu noqday amiiru lmuminiin buu noqday muminiinta kii hogaamiyaha u ahaa ee amiirka u ahaa buu noqday dadkii ahlu fitna ee ku kacay waxay lahaayeen jegada ka deg ka deg jegada yidhahdeen dee fitna iyo fawdaana ka imanaysa xalka caynkaasa inuu ka yeelaa uma bannaanayn haddii waxa weeye e, jegada ka degitaanka laga degaayo fitna iyo fawda ka dhalanayso xalka caynkaasa ka degitaanku dee ma bannaanayn wuxuu noqonayaa mid xaaraana xukun jacayl kamay ahayn cumaan ee nebigaa ku yidhi yani ilaahay qamiis buu ku gelinayaa faida araada almunaafiquuna an takhlachu falaa takhlachu cuquudda marka laga hadlaayo culammadu daway kala farqiyaan cuquudda qaar waxa weye waa laazimu arafayn qaarna waa jaa'isu arafayn qaarna waa laazimun min araf jaa'isun min arafin aakhar waa masaa'il mashhuura macaana wey waa saas wey marka xaalka yani waxa weeye fitno iyo fasaad ka dhalanayo isma karo yani markaa amiirkii isma karo wakhtiga aan fitno iyo fasaad iyo waxba ayna ka dhalanayn xaalka noocaas ah yani waxa weye waa ka duwan tahay iyo xaalka uu ka dhalanayo markana waxaa ka dhalanayay fitno iyo fawdaa ka dhalanaysa iyaguna fitnay doonayeen waa iyagoo xukunkii jiro oo waxa weeye dadkii kala degan yahay ayay markaysagaa kaceen kooxdani dooneenna khasab inay kaga dejiyaan waxay doonayeenna waa kasii sii darnayn saxaabadii inay daafacaan isagaa diiday markii lagu yidhi cali bna abi aalib maxau daafic weydeen wuxuu yidhi isagaa noo diiday buuri man salla sayfahu falaysa minii buuri kii seeftiisa siibaa igama mid ahaa yacni wuxuu xaqiiqsaday kollayba in la dilaayo marka muslimiin kale inuu galaafto ma doonin isagoo saabiroo muctasiba in sidaa lagu dilo buu ka door biday in dad kale waxa weeye markiisa marka u galaafto oo dhiig marka kale sababu noqdo abu hurayra ayaa markaysaa seeftiisa soo qaatay nimankii isweerka ka hayay buu ka idan qaatay inuu u galo way u ogolaadeen waa u galaa markaasuu maanta daaba darbu garaac maanta wanaagsan aday yacni waa kula dhimanayaa waa la dagaalamaya waan kula dhimanaya markaasuu ku yidhi abu hurayrow ma waxaad doonaysaa adiga iyo muslimiintaba inaad laysamiya doonaysa markaas maya markaas waxbay daaficin orota sidii ku dira cumaan waxaa jiray nin maalqabeenoo dee waa kala garanaayo ciidankii la odhan jiray jaysh alcusra waa ninkii diyaariyey ya maa darra cumaana maa camila bacda alyowm ciidanka dhan isagaa diyaariyey waxay gaadid u baahnaayeen wixii xoolo nafaqo kada caynkan wax kheyr caadi u bixiyey markaa nin maalqabeen u ahaa addoommo fara badan buu lahaa oo dhowr boqol addoona addoommadii baa doonay inay dagaalamaan waxaan filaya in lagu sheego afar boqol oo dun wuxuu ku yidhi ninkii hubkiisa tuuraa waa xor addoommadii wuxuu ku yidhi kiina hubka tuuraa xor weeye kii kale addoonnimadu ku baaq noqonee cajiib maaha addoommadii markii la yidhi xorriyadduba waxay idinku sugantay hubka inaad daadisaan iyaguna waa qabeenteen ya saasuu wuxuu ku doortay isagoo madluum ah insaa lagu dilo sidii baa lagu dilo xadiidkan waxaa laga qaadanayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam sida markaa saxaabadiisu ay markaa u jeclaayeen inay ugu daydaan iyo inay markaa uga faa'iidaystaan iyo in marka waxa weeye mulaasamo wakhtiyada qaarkood inay yidhahdaan maanta waxaa laasimayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam aan la joogayaa sida abuu muusaba uu leeyahay inuu yidhi la alzamanna rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam wala akuunanna macahu yowmi haada markaa dabeedna raadinuu raadinaayo masjidkii iyo meelo kaleba uu ka badi doonay siduu u goobaayey u raadinayey markii dambe uu helay dabadna markii dambe qisadaas aynu ku aragnay sida uu bawaabka ugu noqday iyo sida nebiga calayhi salaatu wasalaam yacni marba uu idanka uga soo qaadayay saxaabadii waaweynadii u imanaysay xadiidka waxaa ku sugan in waxa weeye masaa'ibta in ilaahay la kaalmo weydiisto sida cuhmaan ibnu cafaan ba markii lagu yidhi maca balwa tusiibuk waxau yidhi allahu lmustacaan allah baa la kaalmo weydiisanayaan kaalmo weydiisanayaa inuu musiibada iga caawiyo allah baan weydiisanaya marka isticaanada ilaahay in allah la kaalmaysto ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa siday saxaabadu nebiga ugu dhowaanayeen abubakar wuxuu fadhiistay midigtiisa iyo siday ugu dayanayeen weliba qaabka u fadhiyeen waa u fadhiistay ceelka xakabkiisa ayuu ka fadhiyey addimada ku laalaadiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam halka bartanka ah abuubakarna xagga midigtiisa ayuu sidiisi la-eg sameeyey oo ficilkiisu inuu kii la mid noqdo isku dayey qorigii xakabka ceelka ayuu ku fadhiistay siduu addimada nebigu ugu laalaadiyey ceelka ayuu ugu laalaadiyey siduu xoogga addimadiisa u soo fayday nebigu calayhi salaatu wasalaam ayuu isaguna u soo fayday watamaamu tamaamu waa ku dayasho dhammaystiran cumar markuu soo galay isaguna sidii si laeg wuxuu sameeyey xagga markaa bidix inuu ka fadhiisto waayo xaggii midig waxa fadhiya abubakar wax kale kama bannaana bidixdu isaguna ka fadhiisto sidii si leeg baanu sameeyey cida kuma odhan sidaas samee laakiin yaga ayaa jecel saxaabadu inay nebiga ku daydaan calayhi salaatu wasalaam oo misla ficlihi ay sameeyaan cusmaan markuu yimi isaguna wuxuu arkay geestan inaan waxba ka bannaanayn geesta kaluu ka soo jeestay oo ficilka sidii si la-eg sameeyey saciid ibnu musayib taabicigii weynaa waxa uu yidhi fa awwaltuha qubuurahum nusakha qaarkood la idiin qori maayaan waxaan ku awilay xabaalahoodii baan ku awilay taawiilkana waxaynu ku naqaanay riyooyinka in la awilo tanna waa soo jeedoo riyo maaha alxaafid ibnu xajar wuxuu odhanayaa waxaa daliil ugu sugan yahay attaawiil fi lyaqada soo jeedyada uu jiro yacni markaa wax soo jeedka gudihiisa dhacay in ta'wiil lagu sameeyo oo sidii riyadoo kale loo awilo waana waxa la yidhahda buu ihi alfiraasa yacni saa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu aasay gurigiisii xujratu caaisha ayaa lagu aasay abuubakarna waxaa lagu aasay dhinaciisa midig cumarna waxaa lagu aasay dhinaciisa beri yacni xabaalihii saasoo kale ayay markaa yihiin haba kala horreeyaanbe marka sida markan ay u fadhiyaan ayaa xabaalahoodiina shabah ku yeesheen cusmaan ibnu cafaan dee guriga laguma aasin oo halkaa nebiga lagulama aasin waxay noqotay in xabaalaha baqiic lagu aaso marka sidii arrinku u dhacay markii dambe oo xabaalahoodii sidaa u kala tageen yacni markaa nebiga iyo abubakar iyo cumarna isku meel ay noqdeen cusmaanna xabaashiisii ay markaa meel kale noqotay ayaa markaa ficilkan lagu awilayaa inuu saasoo kale u dhacay waxaana ku sugan in abubakar iyo cumar nebiga calayhi salaatu wasalaam lala aaso oo isku meel isku mawdic lagula aaso sida nebiga ay u laasimayeen ee ugu lamaanaayeen ee u weheliyeen ee xataa habeenkii goor dambe ay nebiga calayhi salaatu wasalaam la joogga ay la joogaan ay ku gaari jireen intee axaadiis ay ku soo aroortay nebigii abubakar iyo cumar waxaa baxay nebigii abubakar iyo cumar waxaa soo galay nebigii abubakar iyo cumar waxaa sidaa sameeyey nebigii abubakar iyo cumar intee uu nebigu calayhi salaatu wasalaam isku lammaaneeyey yacni labadaa saxaabi ya yacni uuminu ana wa abu bakrin wa cumar nabiga mar wuxuu ka waramay baqaratun takallamat sacba hadlay markaasaa dadkii yaabeen markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam uuminu ana wa abu bakrin wa cumar anigu waa rumaynayaa abu bakar iyo cumarna waa rumaynayaan waa fadiila daahira lamaanaanshaha nebiga ay ku lammaan yihiin weheliyaan xayan wa meytan waxay sheegaysaa fadligooda iyo mansiladooda oo siday nolosha u laasimeen ee u weheliyeen nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa markay noqotay geeridiina isku mawdic lagula aasay markaase dadka qaarkood canjarafaynaya oo abubakar iyo cumar ay caayayaan oo dhaleecaynayaan oo iyadoo nebigu shahaado siiyey calayhi salaatu wasalaam oo uu yidhi abubakar waa ahlu janno oo cumar waa ahlu janno ya oo cuhmaan waa ahlu janno oo cali waa ahlu janno oo shahaadaad nebiga ay ka haystaan ya ayaa dadka qaarkood leeyihin may waxay ahaayeen abubakar iyo cumar iyo cuhmaan khayrlaa way ahaayeen cali unbaa wanaagsanaa waa ayaan daro nebigu waxaynu ogsoonnahay waxyi inuu ku hadlaayo waxaan waxyi ahayn aanu ku hadlayn shahaaduu nebigu siiyey calayhi salaatu wasalaam ayuu siiyey markaasaa dad kale leeyihiin munaafiqiin bay ahaayeen oo kufriga gaalnimay qarsanayeen ama ay odhanayaan waxa weeye markii hore ay wanaagsanaayeen oo adilada sheegaysa in la ammaanaya daahirkoodaa looga jeedayey muuqaalka ka muuqdiyo hadday caynkaa ku sugnaadaan laakiin markii dambe ay inxiraafeen oo xumaadeen yacni kullu dalika waxa weye waxaan yacni markaa sax ahay waayo ciduu allah og yahay in khaatimadiisu xumaanayso in waxa weeye la ammaano ammaan mutlaqa oo weliba markaa ammaan keensanaysa caaqibadoodu inay wanaagsanaanayso janno gelayaan in lagu ammaanaa ma dhici karto ma dhici karto iyagoo kufri iyo gaalnimo qarsanayana nebigu inuu ammaano dee iyadana ma suuragal aha siduu u ogaan waayey nebigu calayhi salaatu wasalaam haddii iyo munaafiqnimo qarsanayeen sidee dadka kale ka fogi u ogaadeen ee nebigu u ogaan waaye nebigu maqafle iyo mooganaan buu ku sugnaa aanu waxba ka warqabin mise isagoo og ayuu haddana ammaanayay cid xun ama caaqibadiisu xumaanayso ya yani ma suuragal ah weliba ammaantiisu waxay ku dhisantahay waxyi wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxaa nebigu calayhi salaatu wasalaam dadka qaarkooda daahirkooda waxaa ka muuqda ay wanaagsan tahay waxa dhacday inuu sheegay caaqibadeedu waxay noqonayso saxaabadii ayaa maalin waxay galeen dagaal bay galeen nin ka mida ciidankiibaa si la yaab leh u dagaalamay siduu gaalada ugu baalbaalayey siduu markaysa marka waxaan yani ula dagaalamayey nin geesinimo badan buu ahaa aad iyo aad buu u dagaalamay ilaa saxaabadii kale ays yidhaahdeen maanta ninkaasi siduu wax u taray nin wax u taray maydaan liidin markaasay nebiga u sheegeen calayhi salaatu wasalaam markaase waxay yidhahdeen hebel wuxuu taray yaa maanta ruux taray ma malihiin markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam huwa fi nnaar naartuu gelaya huwa fi nnaar naartuu gelayaa baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam saxaabadii baa yaabay ma ninkii idinku dagaalka badnaa siduu maanta gaalada ula dagaalamayey ayaa ahlu naar ah ya yaa haddaa badbaadaya ninbaa wuxuu yidhi haddaba ninkaas xaalkiisa ayaan u fiirsan doonaa waxa dhacday markii dambe inuu dhaawacmay markuu dhaawacmay ayuu dhaawicii sabri waayey seeftiisa ayuu dhigtay dabeedna markiisa marka waxaan yani seeftiisii ayuu isgeliyey intuu sidaa dhulkuu dhigayoo sidaa ayuu sidaa isugu tuura saasuu ku dhintay wuxuu noqday qaatilu nafsihi mid naftiisii dilay marka dadka qaarkood oo daahirka ficilkoodu wanaag ka muuqdo ayuu wakhtiyada qaarkood nebigu calayhi salaatu wasalaam sheegayey caaqibadiisu siday noqon doonto isagoo ka warramaya inuu naar gelayo marka calaa kulli xaal adiladani waxay caddaynaysaa xadiidkan iyo axaadiista kale la midka iyo alcasharatu almubasharuuna biljanna axaadiista tilmaamaysa iyo fadaaisha abubakar iyo cumar iyo cuhmaan axaadiista tilmaamaysa kullu dalika waxay sheegayaan yacni markaas siday u qumanaayeen u wanaagsanaayeen ummaddana inay ugu fadli badnaayeen weliba khayriyada ummaddana waa soo aroortay kunaa naquulu wanabiyu xayun khayru hadihi lummati bacda nabiyihi abubakrin uma cumar fayblugu dalika anabiya sala allahu alayh wasalam falaa yunkiru xadiiska todobaboqolyoshanytobanwacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala kuna qucuuda xawla rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam wa macana abu bakrin wa cumaru radia allahu canhuma fii nafar abu hurayra waxau ihi kunaa waxaanu ahayn qucuudan qaar fadhiya xawla rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilahay la jirkiisa ayaanu fadhinay wa macana abu bakrin waxaana weheliyey abubakar wa cumaru iyo cumar radia allahu canhuma fii nafarin koox eh, xaalay ku dhex sugan yihiin faqaama rasuulu ullahi sala allahu aleyh wasalam rasuulki ilaahay baa kacay min bayni adhurina dhexdayada ayuu ka kacay fa abtaa calayna waa nagu raagay wakhashiinaa waxaanu ka baqnay an yuqtataca duunana in nalaga goosto annaga sokadayada oo bimacnaa waxa weeye cadow iyo cid la midii ay helaan cadow uu helo oo dhibaato la gaarsiiyo ayaanu ka baqnaa wa fazacnaa waa argagaxnay buuhi abu hurayra odhanaya faqumnaa waa istaagnay fa kuntu waxaan ahaa awala man fazic ka ugu horreeye argagaxaan ahaa haddaan abu hurayra ahay fa kharajtu waa baxay buuhi abtagii xaalaan doonaayo ayaan baxay rasuul allahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay aan doonaayo xataa ataytu xaa'itan ilaa aan imi yacni beer gidaarkeed aan imi xaydkaasoo lil ansaari ansaar u sugnaaday oo libani najaar ree bani najaar u sugnaaday fa bihi waa ku wareegey yacni beerta gidaar baa ku wareegsan dabeedna waan ku wareegay hal ajidu lahu baaban wax albaaba ma u helayaa ya qaa'ilan xaalaan odhanayo hal ajidu lahu baaban wax albaaba ma u helaya xaalaan odhanayo ayaan ku wareegay qawl baa la qadaraya falam ajid ma helin wax albaaba ma helin fa idaa rabiicun waaba isagii oo rabiicun gacan yadkhulu uu gelayo fii jawfi xaa'itin min bi'ri khaarija yacnii gidaar gudihii uu gelayo oo min bi'ri khaarija ceelka khaarija ka mid a yacni meesha ceel baa markiisa marka ku yaalla marka waxa weye gidaarka hoostiisa ayuu gelayaa oo bimacnaa gacankaasi waa gacan ceel ku leeyihi warabiicu wuu fasiray rabiicuna aljadwal asagiir waa gacanka yar weeye yacnii meesha markaa loogu talagalay biyuhu inay u soo maraan ee biyaha loo jeexay gacan baa la yidhahdaa gacankaa yar weeye faxtafastu waa is ururiyey buuri yacni waan isdhuubay si aan u galo fa dakhaltu waan galay calaa rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilahi baan u galay nebigu calayhi salaatu wasalaam halkanuu ku jiray yani gidaarka xaayidkaa gudihiisu ku jiray fadakhaltu waan u galay calaa rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilahi baan u galay faqaala waxa uu yidhi hurayra ay abuu hurayra ma abuu hurayra faqultu waxaan idhi nacam haa yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow qaala wuxuu ihi maa sha'nuk xaalkaagu muxuu yahay qultu waxaan kunta waxaad ahay bayna duhurina dhexdeeda mid sugan faqumta waad kacday faabta'ta alayna waad nagu raagtay fakhashiina waxaanu ka baqnay an tuqtataca duunana annaga sokodayo in lagu goostaanu ka baqnay bimacnaa in dhibaato lagu gaadhsiiyo cadow ku gaadhsiiyaan baanu ka baqnay fa fasicnaa waa argagaxnay fa kuntu awala man fasic waxaan ahaa fa kuntu awala man kii ugu horreeyey baan ahaayee fasica argagaxa haddaan abu hureyra ahay fa hada alxaa'ita beertan baan imi yacnii gidaarkan beertu ku wareegsan tahay ayaan imi gidaarkan baan imi wareegsan faxtafastu kamaa yaxtafizu athaclab waxaan isu ururiyey si aan u duso sida dawacadu isu ururiso kale cidi markay doonayso inay dusto oo meel cidhiidriyoo kale ay ka dusto dee waa is ururinayaa jidhkiisii intuu ururin karo is ururinaya faxtafastu waan is ururiyey kamaa yaxtafizu thaclab ay ixtifaazan kaixtifaazi thaclab is ururin la mida is ururinta dawacadu is ururiso markay doonaysa meel inay ka dusto wa haa haaulaa'i innaasu waraa'ii kuwaasoo dadka ahina aniga gadaalkaygay ku sugan yihin xaggayga dambay ku sugan yihiin way daba joogaan fa qaala waxau ihi nabigu calayhi salaau wasalaam yaa abaa hurayrata abaa hurayrow wa actaanii ibna waxaanu i siiyey oo ii dhiibay labadiisii kabood yacnii loogama jeedo mulkisiin lagama tilmaamaayo ee waa ii dhiibay baa laga tilmaamayaa si dadku ay u xaqiiqsadaan oo aasaartii nebiga wax ka mid a ah ay u arkaan ay u xaqiiqsadaan halkan inuu joogo wa actaanii wuxuu isiiyey naclayhi labadiisii kabood buu isiiyey yacnii ii dhiibay faqaala wuxu uhi idhab binaclaya haatayni la tag labadaydan kabood ee kuwan ah faman laqiita ku kastaad la kulanto min waraa'i haada alxaa'idi gidaarkan dabadiisa aad kula kulanto yashhadu xaaluu qiraayo aad la kulanto an laa ilaaha ila allaahu ay annahu sha'niye laa ilaaha ila allahu mid la caabuda inaanu xaq ahayn allah mooyaane sidaa qirayo mustayqinan biha qalbuh wuxuu qirayaa yashhadu faacilkeedaa laga xaalaynayaa ee mustayqinan xaaluu yaqiinsan yaho si hubaala u garanaayo bihaa shahaadadaas qalbuhu qalbigiisu yaqiinsan yahay shahaadada xaaluu qirayo wuxuuna qirayaa shahaadada xaal qalbigiisu yaqiinsan yahoo si yaqiin ah uu u rumaysan yaho shaki ka maran yahay fabashirhu u bushaareey biljannati janno ugu bushaareey wadakara alxadiisa xadiiska ayuu sheegay bituulihi ee dherarkiisa xaaluu ku sugan yahay ama maca tuulihi bituulihi bimacnaa maca tuulihi rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey alrabiicu annahru asagiir waxaa la yidhahdaa rabiica waa gacanka yar weeye nahriga in webiga la yidhaahdo ama durdurka la yidhaahdo asaalatan waxay ka timi meesha uu maro yacni inay godan tahay oo biyomareen markay noqoto ayaa meesha qalmaysaa godmaysaa asalku waxaweyn waa saas markii dambena markaysaa meesha biyomareenka abaa markaa la yidhi yacni biyuhu markaa ay durdurayaan laakiin hadda waxaa loo jeedaa macnihii asalka ahaabaa laga tilmaamaya oo gacanka ah walow biyaba yana marin wa aljadwalu waa gacanka weeye bifatxiljiimi jiimka kordhigiisu ku sugan yahay kamaa fasarahu fi lxadiisi sida xadiiska gudihiisaba uu ku fasiray wa qowluhu ixtafaztu ruwiya biraa'i wa bizaayi ra' waa lagu soo wariyey ixtafartu waan qotay wa za'na waa lagu soo wariyey wa macnaahu bizaayi macnihiisu waxa weeye markuu za' ku sugan yahay waa sida loo badinaye tadaamamtu waa is ururiyey wa tasaakartu waa is yareeyey xataa amkananii dukhuul ilaa ay ii suurowday inaan galo ixtafartu haddii la yidhahdana waxaa laga tilmaamayaa waan yaro qotay oo bimacnaa gacankii waa yaraa markaa si aan uga duso ciiddii baan markaysaa ka yaro qoday si ay meesha igu yaro ballaadhato aan markaysaa deedna ka geli karo xadiiskan wuxuu u keenay bushaaraynta nebigu calayhi salaatu wasalaam uu u bushaaree ku kastaad la kulanto min waraa'i hada alxaa'iti yashhadu an laa ilaaha ila allah yacni laa ilaaha ila allahuna qiraaya qalbigiisana yaqiinsan yahay waxaad ugu bushaaraysaa janno janno ugu bushaaray marka tabshiirku inuu fiican yahay ee bushaarayntu baa laga qaadanaya taas ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa ammaanta cid la ammaanayo haddii aanay fitno ku samaynaynin oo u sababayn inuu ku fitnoobo in ammaantiisa loo sheego inaan dhibi ku sugnayn waayo saxaabada dee nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyay bushaaradaa u sheega abubakar u sheega cumar u sheega cusmaan u sheega yani waxaway saas ugu toban baa jannada ku sugan buu leeyay waa ammaan hadda ma aragta ina ashayaana layafraqu minka yaa cumar shaydaanku waa kaa baqaa ya shaydaanku lama kulmo cumar oo dariiq maraya inuu dariiqaan dariiqiisa ahayn mara mooyaane yacani waxa weeye shaydaankaaba ka cararay shaydaankaaba ka cararay yacnii saxaabo badan buu nebigu calayhi salaatu wasalaam ammaanay marka waxaa lagu xambaaraya calaa kulli xaal waa ciddii fitne ayna ku keenin nusuusta sheegaysa dadka inaan wejigooda laga ammaanin oo hortooda laga ammaanin waa xukunka asalkaa ah weeye laakiin ciddan waa ciduu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu garanayay fitna inaynoo sababay laakiin maadaama innagu aynaan ogeyn oo qofkii aynaan garanay inuu ku fitnoobaayey in kale inuu iscajabinayey in kale inaynu markaa wejigiisa ka ammaanno yacni ma aha asalku waa inaan qof kala wejigiisa laga ammaanin laakiin haddii ay markaa noqoto cid marka aan ku fitnoobayn oo ammaantu aynay kadinaynin oo quruur iyo wax la mid iyo icjaab aynay u sababayn in ammaantiisa la ammaano loo bushaareeyo waxba dhiba kuma sugna bushaarada camal ku dhisan oo cidda markaysaga saa samaysaa bushaaradaasay leedahayna waa bushaaratun bilwasfi marna waa bushaaratun bilcayni tii aynu soo aragnay abuubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo ku saabsan waa bushaaratun bilcayni shakhsi ahaanbaa mid walba loogu bushaaraynaya tanna waa bushaaratun bilwasfi sifaa lagu bushaaraynaya ya deba sifadaa waa qofkii xaqiijiyaa qof lama sheegin gaara man laqiita min waraa'i hada alxaa'iti yashhadu an laa ilaaha ila allahu mustayqinan biha qalbuhu fabashirhu biljanna wa bushaaratun bilwasfi sifaa lagu bushaaraynaya soo aankaba kuma sugna iyadoo laynoo tilmaamayo cidda iimaan iyo camal saalixa la timaada jannaad bay leedahay ya xaqiijinta marka arrinka la sheegay iyo sifada la sheegay ku xidhantah wahaakada waxaa kaloo laga qaadanaya abu hurayra nebiga calayhi salaatu wasalaam sida u jeclaa ayaa laga qaadanaya saxaabada kalena siday nebiga u jeclaayeen calayhi salaatu wasalaam baa laga qaadanaya siday marka waxawe nebiga salaamadiisa iyo nabadgelyadiisa u farax gelinaysay ugana naxayeen in markaysa markaa wax la nacaya inay ku dhacaan ama dhibi inay ku dhacdo siday markaa u nacayeen ya yacni markaa ayay ku tusinaysa markii dambena saasay nebiga u raadiyeen oo u koobeen xadiiska xadiidka can ibni shamaasa shiinku waa kor dhigan yahay sidaa sharaxba ku dabdinaayo dabdan bilxuruuf qaala wuxuu idhi xadarna camra bna alcaas radia allahu canhu huwa fii siyaaqati almowti fabakaa tawiila xadarnaa waa soo xaadirnay camra bna alcaas camaro ina caas ah ayaanu markaa u nimi oo ku soo xaadirnay radia allahu canhu wa huwa fii siyaaqati almowti isagoo ku sugan yacni geerida markaa sakaraadkeedii oo naftii markaa laga siibaayo xaaladda caynkaasi isagoo ku jira nafka siib isagoo ku sugan oo sakaraadkii geeridu hayo ayaanu nimi fabakaa awiilan fabakaa waa ooyey tawiilan ay zamanan tawiilan wakhti dheer buu ooyey wa xawala wajhahu ila aljidaar wejigiisa ayuu gediye xagga markaa gidaarka ayuu markaa u gediye u leexiyey fa jacala bnuhu yaquulu wuxuu gudagalay inankiisu yaquulu inuu yidhaahdo cabdullaahi bni camr bn caas yaa abataah aabbow waa nudba weeyo yaa abatii sow asalku ma ahayn waxaa lagu sameeyey yacni waxa weeye eh, nudba ayaa lagu sameeyey codkii baa la jiidayaa sida aynu ku soo marrayba waa sukla ummiyaah siaynu ku soo marro kale hooyaday goblantayey yacni jiidmada codka la jiidayo weeye waa nudba marka ya abataah aabbow yacni alifkan waxaa loo keenay iyo ha'dan ha u sagtiga ah waxaa loo keenay yacni jiidmada codka la jiidaye lagu dheeraynaayo maa ah, saasoo kalun bay la waa man xafara bi'ra zamzamaah alla ceelka samsamkii qodayow waa nudba yacni saas weeye amaa basharaka rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam bikada miyaan rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam kuugu bushaarayn bikada sidaa kuugu bushaarayn bushaar u sheegay lama fasirin hadda amaa basharaka rasuulu sala allahu alay wasalam bikada miyaan rasuulka ilaahay kuugu bushaarayn sidaa kuugu bushaarayn fa aqbala biwajhih markaasuu wejigiisa soo jeediyoona soo qaabilsiiyey fa qaala wuxuuhi ina afdala maa nuciddu shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu allah ina afdala maa kii waxa ugu mudan oo ugu fadli badan nuciddu ay nucidduhu aanu diyaarsannay shahaadatu an laa ilaaha ila allah yacni shahaadatu an laa ilaaha ila allah qirista la qirayo wa anna muxamadan rasuulu ullah labadaa shahaado qirista la qiraayo baa ugu mudan waxaanu diyaarsannay innii qad kuntu calaa atbaaqin alaasa waxaan ku sugnaa saddex xaaladood baan ku yacni saddex dabaqadood waxaa loo jeedaa saddex xaaladood oo kala dambeeyaan soo maray haddaan camar ahay laqad ra'aytunii allah baan ku dhaartay xaqiiqee waxaan is arkay wamaa axadun ashadda buqdan waxaan is arkay walxaal maa axadun qof aanu ahayn ashadda mid iiga daran jumladu xaaliyaay noqonaysa walxaal baan is arkay maa axadun qof aanu ahayn ashadda mid iga daran buqdan xagga nacaybka lirasuuli illahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay aan necbahay oo la colka ahay minii aniga axad iiga daran aanu jirin qofka ugu nacab leebalka nacaybkii cadaawadda meesha ugu sarraysa ka jooga qof igala mida mooye qof igaga darani aanu jirin baan soo maray buui oo markuu gaalka ahaa walaa axabba ilaya min an akuuna qad istamkantu minhu faqataltu qof iga jecelna aanu jirin an akuuna inaan noqdo qad istamkantu minhu inaan awoodo nebiga qabto calayhi salaatu wasalaam oo faqataltuhu aan dilo waxaan helo waxaan ugu jeclaa markaa inaan qabto dilo ou gacantayda ku baxo falow midtu haddaan dhiman lahaa ama mutu labadaba bannaano waa maata yamuutu iyo maata yamaatu iyo maata yamiitu luqaadkaasa iskaga sugan marka waawiyo yaa'i bay labadaba leedahay maata yamiitu waa leedahay sida baaca yabiicu maata yamaatu waa leedahay sida khaafa yakhaafu mawita yamwatu maata yamuutu waa leedahay saddexda wejiba waa leedahay tan maata yamiitu baan xoogaa caan ahayn badiba waxaa la yaqaanaa maata yamuutu iyo maata yamaatu labadubana waa waawi taasi laakiin tan yaa'iga aabaa xoogaa yaro qariiba laakiin qaamuusku waa qoraya maatii wadaadkii shinqiidigha uu yidhi man manacat zawjatahu minhu lmabiit kaata yamuutu wayamaatu wayamiit yani saddexda luqo doonaya inuu ku dabdiyo marka qur-aanka mutu iyo mituba waa la aqriyey mitta iyo mutta falow midtu haddaan dhiman lahaa ama mutu calaa tilka alxaali xaaladda aan ku dhiman lahaa la kuntu min ahli nnaar xaaladda cadaawadda iyo gaalnimada aan ku sugnaa haddaan dhiman lahaa ahlunaarkaan naarkaan ka mid noqon lahaa waa xaaladdii koowaad falama jacala allaahu alislaama fii qalbii markuu allah ka yeelay islaamnimada qalbigayga mid ku sugan ka yeelay ataytu nabiya sala allahu alayh wasalam nabigaan u imi faqultu waxaan idhi ubsut yamiinak midigtaada soo fidi aan kula baayactamayn fal ubaayicka ama fali ubaayicka aan kula baayactamayn yacni waan kula baayactamayaa madii aad markaa waxa soo fidiso aan kula baayactamo yacni kaannahu inuu is amrayo laakiin fali ubaayicaka dabdigaa sharaxa waa ku sheegayaayoo in markaa ficilkana la nasbiyo aan muqadaraa lagu nasbiyo laamkana tacliil laga dhigo wejigaa waa sheegaya wejiga kalena waa sheegaya sharax faliubaayicaka caynka markaad ta kordhigayso aakhirka nasbinaysa waxay noqonaysaa waan kula baayactamaya haddii aad soo fidiso ama waxaad u soo fidisaa si aan kula baayactamo ay fatabsuduu liubaayicaka falubaayicka aan kula baayactamo fabasada yamiina nebigu calayhi salaatu wasalaam midigtiisuu soo fidiyey faqabadtu yadii gacantaydaan dib u qabsaday aanu celiyey faqaala nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam maa laka yaa camru maxaa kuu sugnaaday camarow qultu waxaan idhi aradtu an ashtarita waxaan doonay inaan wax shardisto ayaan doonaa qaala tashtaritu maada maxaad shardisanaysaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qultu waxaan idhi an yukfara lii waxaan shardisanayaa in lay dembi dhaafo qaala amaa calimta ana alislaama yahdimu maa kaana qablah wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam amaa calimta miyaanad ogayn ana alislaama in islaamnimadu yahdimu uu duminaayo oo baabi'inayo maa qablahu wixii ka horreeye oo dhan inuu duminayo miyaanad ogeyn wa ana alhijrata in hijraduna tahdimu ay duminayso maa kaana qablaha wixii ka horreeye inay duminayso wa ana alxaja xajkuna yahdimu inuu duminayo maa kaana qablahu wixii ka horreeyo dembiye ah inuu duminayo miyaanad ogeyn wuxuu uhi wamaa kaana axadun axabba ilaya min rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam wamaa kaana ma ahayn axadun axabba ilaya qof ma ahayn axabba ilaya ay akhara maxbuubiyatan mid jacaylka la jecel yahay uu kaga badan yahay ilaya aniga xaggayga min rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay yacni jacaylkaan rasuulka jeclahay calayhi salaatu wasalaam qofuu kaga badnaa ma jirine isagaan u jacayl badnaa oo qof kaloo nebiga aan ka jeclaa ma jirin walaa ajalla fii caynaya minhu halkaa tasniya marka waxaweyaan ay la dabdinayaan walow nusaqa qaarkood ha qoraan marka ifraadkeeda walaa ajalla qofna ma ahayn ajalla mid kaga weynaansha badan fii caynaya labadayda indhood mid kaga weynaansha badan ma ahayn minhu nebiga calayhi salaatu wasalaam bimacnaa indhahayga shakhsiga ugu weynaa wuxuu ahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam qof kaloo sidaa nebiga u weynaynayo aan u weynaynaya ma jirin qof kaloo aan uga jacayl badnaana ma jirine isagaan u jacayl badnaa wamaa kaana axadun qof ma ahayn axabba ilaya midaan ka jeclahay min rasuuliillaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay midaan ka jeclahay ma ahayn ee rasuulkaan u jacayl badnaa qof kaloo aan ka jeclaa rasuulka ma jirin ee isagan u jacayl badnaa walaa ajalla fii caynaya minhu qofna ma ahayn mid kaga weynaansha badan labadeeda indhood minhu ay min alrasuuli sala allahu aleyh wasalam rasuulka wamaa kuntu ma ahayn utiiqu mid karaaya an amla'a inaan buuxiyo caynaya labadeeda indhood minhu nebiga inaan ka buuxiyo ma awoodayn minhu waxay ku tacalluqdaa amla'a ijlaalan lahu weynaynaan weynanayo daraaddeed khulaasada hadalku wuxuu u dhacayaa in nabiga calayhi salaatu wasalaam uu jacayl badnaa oo qofuu nabiga ka jecla ayna jirin saasina waa waajib diiniyaba oo nabigu calayhi salaatu wasalaam waa ka yidhi laa yu'minu axadukum xataa akuuna axabba ilayhi min waalidihi waladihi waannaasi ajmaciin midkiin ma rumaynaayo iimaan dhammaystiran ilaa aan noqda baa rasuulku yidhi sala allahu alayh wasalam miduu iga jecel yahay E, waalidkii iyo ubadkiisa iyo dadka oo dhanba ilaa uga jeclaado oo aniga ii jacayl bato ilaa taasi dhacdo iimaankii kaamilkaa lagama helin marka wuxuu tilmaamayaa xaaladdaas inuu kamaalkaa ku sugnaa ayuu tilmaamaya walow su'iltu haddii lay weydiin lahaa an asifahu xaaladda haddaa lii su'aali lahaay oo lay weydiin lahaa inaan sifeeyo nebiga calayhi salaatu wasalaam ma ataqtu ma kari kareen inaan sifeeyo waayo korba uma eegi karayn oo kama bogan karayn sida jacaylka uu igu weynaaday daraaddeed iyo ijlaalkiiyo weynayntu igu weynaatay aawadeed indhaha xataa kama buuxsan karin liannii lam akun amlaw cayniy minhu ama caynaya minhu waayo anigu anigu ma ahayn mid ka buuxinaya indhahayga markaa nabiga calayhi salaatu wasalaam mid ka buuxsanaya ma ahayn walow mudtu calaa tilka alxaali haddaan ku dhiman lahaa xaaladdaas haddaan xaaladdaa ku dhiman lahaa la rajawtu an akuuna min ahli janna waxaan rajayn lahaa inaan ahlu jannaha ka mid noqdo uma wulliinaa ashyaa'a maa adrii maa xaalii fiiha waa xaaladdii saddexaad intaa dabadeed waxaa nalooga mas-uul yeelay ashyaa ashyaa baa nalooga mas-uul yeelay xilal ah oo jagooyin iyani markaa mas-uuliyad aanu qabannay ah maa adrii ma garanaayo buuhi maa xaalii fiiha xaalkaygu muxuu yahay mas uuliyaadkaa dhexdooda fa idaa ana midtu ama muttu haddaan anigu dhinto fala tasxabannii yayna iwehelinin oo iwehelinin oo iwehelinin naa'ixatun mid baroorataa yaynay iwehelin hay baroorina walaa naarun dabna yayna iwehelin oo dabna markaa hayla qaadina waxaabasheedee dab iyo wax la mid ah geynina faidaa dafantumuunii markaa i aastaan oo ciidda igu rogtaan markaa i aastaan ama i xabaashaan fashunnuu calaya turaaba shannan ciidda igu shuba shubis igu shuba macnaa xabaasha igu awda uma aqiimuu xawla qabrii qadra maa tunxaru jazuurun uma aqiimuu dabeedna ku sugnaada xawla qabrii xabaashayda agteeda qadra maa tunxaru jazuurun neef geela inta la qalaayo qadarkeeda ku sugnaada jazuur waa neef geela wa yuqsamu la qaybinaayo laxmuha hilibkeedana la qaybinayo neef geela inta la qalayo hilibkiisana la qaybinayo la jarjarayo intaa xabaashayda iska dul jooga xataa astanisa bikum si aan idin weheshado si aan idiin weheshado wa andura aan eego maa uraajicu bihi rusula rabbii maxaan ugu celinayaa aan eego rusula rabbii malaa'igta uu rabbigay soo diray ee su'aasha loo soo diray maxaan ugu jawaabayaa si aan u eego yaa aan idin weheshada i dul jooga rawaahu muslim xadiiska muslim baa saxiixa ku soo wariyey qawluhu shunnu ruwiya bishiin lmucjamati wa bilmuhmala waxaa lagu soo wariyey shiinkii dhibcaha ahaa wa bilmuhmalati siina aan dhibca lahaynna waa lagu soo wariyey sunnuna waa lagu soo wariyey ay subuuhu ku shubaa looga jeedaa qaliilan qaliilan ee ciidda si yar ugu shuba yani markaa si yar oo tartiiba ugu shuba wallahu subxaanahu aclam xadiiskani wuxuu tilmaamayaa in cadaabka ilaahay laga baqo oo ruuxu isagoo fadli leh oo wanaag la yimi oo khayraad iyo bishaarooyinba haysta haddana cadaabkii ilahay inaanu ka aamin noqone cadaabka ilaahay ka baqo khayraad qofku inuu la yimi waa inayna kadin aanu is odhan dee jannadu orod weeyi cadaabka ilahay aanu ka baqi waayin taas inuu sameeye maa isagoo khayraad fara badan sameeyey haddana waa inuu cadaabka ilaahay ka baqaayo bayna alkhawfi waalraja ku sugnaadaa oo raxmadda ilaahayna rajeeyaya cadaabkiisana ka baqaa waxaa kaloo ku sugan camr bnu caas fadligiis maadaama uu sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu u jacayl badnaa waa aada iyo aada u jeclaa ya yacni waxa weeye kufrigii iyo wixii hore uu ku sugnaayo dhanna waxaa ka dhaaftay islaamnimada lagaga dhaafay islaamnimada ayaa lagaga dhaafay nebiguna calayhi salaatu wasalaam inuu ammaanay waa jirtaa ya oo waxa weeye markiisa markaa muumin inuu yahay ku sheegay oo camar iyo hishaamba inay mu'minaan yihiin laba muumin isaga iyo walaalkii hishaam inay laba muumin yihiin nebigu calayhi salaatu wasalaam waa sheegay marka waxaa ku sugan xadiidka waxyaalaha laga qaadanayo ka mida islaamnimadu wixii dembiga ka horreeye o dhan in lagu dhaafayo qur-aankaba waa ku sugantay saas qul liladiina kafaruu in yantahuu yukfar lahum maa qad salaf waxaad ku tidhaahdaa kuwii gaaloobay waxaad ku tidhaahdaa hadday kufriga iyo xumaanta ka hadhaan oo ka reebtoomaan waxaa loo dhaafayaa wixii hormar dhan baa loo dhaafaya marka qur-aankii xadiiskuba waa sheegayaa in islaamnimada qofku soo islaamo dembigii ka horreeyo o dhan lagu dhaafay jumlatan wa tafsiilan hadduu maal dulmiyoo kale wato waxaa loo odhanaya maalkan celi laakiin wixii tegay ee markiisa markaa hore u tegey lama odhanaayo ama waxaa qaandhow ama waxaasaa lagu leeyahay ama caynka ama dembigaasaa kugu hadhay iyo wax la mida lagu odhan maayo laakiin shayga sharciga khilaafsanee markaa gacanta uu ku hayo waa la odhanaya faraha ka qaad ya iyo ciddii lahayd u celi taas sidaa waa lagu odhanaya marka wax alla wixii dunuub ah waxaa lagu dhaafayaa islaamnimadaasaa lagu dhaafaya waxaa kaloo laga qaadanayaa hijraduna saas si la wixii ka horreeyey inay duminayso xajkuna wixii ka horreeyo dembiga inuu duminaayo waa in toobad ay raacda xajkuna mabruur noqdaa man xaja falam yarfus walam yafsuq rajaca min dunuubihi ka yowma waladatu ummuh yacni shuruud baa ku xidhan maaha mid kasta oo dee xaramka tegey oo manaasigta xaadiray inaan fadiiladaa yeelanayo ee fadiiladaa waxaa yeelanaya alxaju lmabruur baa yeelanaysa alxaju lmabruur marka toobadii waa inay raacdaa oo ruuxuu dunuubtii iyo xumaantii ka toobad keenaa yacni dhacaa si wanaagsan oo xaj waxaa kaloo laga qaadanaya qofku axwaashiisa inuu ogaado xaalka dee uu wanaagsan yahay iyo xaalka yacni aanu wanaagsanayn ee beri baad wanaag samaysay keliya inaanu markaa waxa weeye ku kadsoomin ya yacni markaa taasna waa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa qofka marka uu sakaraadayo inuu wixii mukhaalafaad ee sharciya inuu ka dardaarmo si aan loogu ciqaabin fa idaa ana midtu fala tasxabannii naa'ixatun walaa naar saas aawadeed axaadiista soo aroortee tilmaamaysa almeyitu yucadabu bibukaa'i ahlihi iyo waxaweeye niyaaxada iyo iyo bimaniixa calayh yacni waxaa lagu cadaabaa markaysa markaa waxa loogu baroortaa lagu cadaabaa ama oohintii loo ooyey ee loo baroortaa loo jeedaa ohin baroori la socoto ayaa lagu cadaabayaa waxay culammadu yidhaahdeen waa ciddii ogeyd inuu markaa waxa loo barooranaayo markii hore aan ka dardaarmin amaba waxa weeye markaa ka raalli ahayd in loo baroorto amaba caadadu ahayd oo aan ka dardaarmin amaba marka ku dardaarantay in loo baroorto kuwaasay ku dhacaysaa bay yidhaahdeen ahlucilmi badani wejigaasay ku fasireen waana jiri jirtay carabtii gaalada ahayd qablalislaam inay yacni markaa jeclaan jireen in loo baroorto ya ilaa ay ku dardaarmi jireen ya sida markaa shaacirkii ida ana midtu fancayni bima ana ahluhu calayhi washuqi calaya aljayba yabnata macbadi wuxuu ku dardaarmayaa in loo baroorto oo maryaha loo jeexjeexo ya musiiba inay dhacday waa in la arkaa haddaan dhinto waa inaad markiisa markaa iigu baroorataa buu yihi markiisa wixii aan u ehelahaa ida ana mitu fancaynii bima ana ahluhu washuqi calaya aljayba yabnata macbadi maryahana ii dildilaaci buui ya musiiba inay dhacday waa in la arkaa marka kuwaas weeye yani ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo marka xadiidka ku sugan oohinta markaysaa marka cabsi ilaahay lala ooyo waa ku sugan tahay fabakaa tawiilan waxawala wajhahu ila aljidaar waa ku sugan tahay waxaa kaloo laga qaadanaya qofku marka uu isagii murugoonaayo oo murugo iyo dacabsi ku sugan yahay in wax kaga farxiya in loo sheegaa inay fiican tahay yaa abataah amaa basharaka rasuul lahi sal allahu alay slam slm bikada ama basharaka rasul lahi sala allahu alay slam bikada ya bushaarooyinkii wax xusuusinaya si waxaweye marka murugada iyo waxaan uga yaraadaan ya waxaa kaloo laga qaadanaya shahaadataanku inay yihiin yani shayga ugu mudan ee la diyaarsado shay ilaahay lagula kulmo oo sawaab iyo fadli laga helo labada shahaadaad dee ugu mudan ya ina afdala maa nuciddu shahaadatu an laa ilaaha ila allah shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu llah waxaa kaloo xadiidka ku sugan saxaabigu inuu markaa ku dardaarmay in xabaashiisa la dul joogo inta marka malaa'igta uu jawaabayo oo markiiba marka sidaa ciidda loogu rogo aan laga soo yacni marka cararin ee uu leeyahay si aan idiin weheshado xoogaa dul jooga inta neef geela la qarayo oo hilibkiisa la googoynayo oo la qaybinayo intaa in la eeg yacni dul jooga waxaa kaloo ku sugan in waxa weeye maydku uu dareemaayo dadka markaa dul jooga nowcan maa inuu weheshadaana ay dhici karto inuu dareemayo maatii axaadiista ku soo aroortay nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam xataa markaa sanqadha kabahooda inuu maqlaayo marka ay ka tegayaan ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay laakiin talqiin in loo sameeyo la yidhaahdo maydkii xaaladaasaa talqiin loo samaynayaa sida dadka qaarkood yidhahdaan xadiiska daciifkiina ku soo arooray oo la yidhahdo addoonkii ilaahayow addoontii ilaahay dhashayow addoonkii ilaahay dhalayow laba sharaf sharaflaa kuu imanaya waxay ku odhanayaan man rabbuka waxaad tidhaha rabbiya allah rabbigay waa allah dheh waxay ku odhanayaan nebigaagu waa kuma waxaad tidhaha nebiyi muxammadun sala allahu alayh wasalam waxay ku odhanayaan diinkaagu waa kuma waxaad tidhaha diinii diiniya alislaam sidaa ku dheh yani xadiiska ku soo arooray sidaa lagu soo wariyey waa daciif lam yasixa can nabiy sala allahu alayh wasalam nebiga kama asixin nebiga calayhi salaatu wasalaam kama ansixin talqiinta caynkaasi ma sugna walow bacdu ahlicilmi ha jeclaystaanbo ha istixbaabaanbe mid sugan ma aha khayr hadduu ku jiri lahaana nebiga calayhi salaatu wasalaam baa inoo sheegi lahaa low kaana khayra la sabaquuna ilayh ya qofkana haddii kuwii loogu talagalay in la sugo aanu ahayn waxay u taraysaa ma jirto talqiinta layna amray waa marka uu qofku sakaraadayo in loo laqimo aan naftu soo gaadhin yani dhunta soo gaadhin laqinuu mawtaakum laa ilaaha ila allah taasaa wax anfacaysa taa waa in laysugu taxallujiyaa loogu dadaalaa qofku kelmadda tawxiidka inuu ku dhinto qaar baa lagu kari waayey xaaladdaas talqiintii lasi u laqima iyadoo ku jiro weli fii daari takliif markaasaa lagu yidhahdaa laa ilaha illa allahu dheh markaasuu ku jawaabaa hees qaarkoodna ku jawaabaan diin cayn iyo ilaah cayn waa lagu ceshaa uu ku celiyaa waa lagu ceshaa uu ku celiyaa qalbigii waxaasaa buuxiyey naftu markay daciifto qalbiga wixii ka buuxun baa soo baxaya qofkii dikri iyo tawxiid iyo iimaan ka buuxay taasuu soo celinayaa oo ka soo baxaysa qofkii hees iyo markaysaga markaa abaatiil iyo khuraafaat iyo waxaweeye diin cay iyo ilaah cay iyo rasuul cay uu ka buuxayna waxaasaa soo baxaya qaarkood baa naftu kaga baxda ya haws ya haws ya haws ya haws siduu markaysa markaa sheekh hebelow markaysa u guraayey ayaa waxaas qalbigiisi buuxiyey halkuu laa ilaaha ila allahu ku dhiman lahaa ayuu wuxuu ku dhintay yaa haw ya yani marka waxa weyaan wadaad marka waxaweyan uu gargaar weydiisanayo baa naftu kaga dhacda qisooyin la soo naqliyey ya dad mashhuura laga sheego caana oo mashaayikhio culamo loo yaqaanay ayaa lagaga sheegay inay kaga dhacday naftu kaga baxday yaa haw siduu hebelowdaa gurayey hebelkii gargaaraha ahaayow ilahay xagu ku ilaawo marka qofku waxa marka naftiisu daciifto xaalada caynkaasa wa kullu inaa'in biladii fiihi yandaxu weel walba waxa dee yani markaa ku jira ee buuxiyey ayuunbuu daadiyaa ama dhididaa haddamaaragta qofkii tawxiid iyo iimaan ku jirana tawxiidkii baa ka soo baxaya qofkii shirki iyo kufri iyo gaalnimo iyo markaysa waxa khuraafaat iyo waxa weeye heeso iyo abaatiil markaysa marka waxaan ay ka buuxeenna waxaasu markaysa marka ku celcelinaya kasoo baxay ka baxay marka calaa kulli xaal wakhtigan in la yidhaahdo isagoo markaa qofkii la xabaalay ayaa loo laqimayaa ta noocaasa mar haddaan nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa ka sugnay in la sameeyo ma aha in la sameeyo ma aha marar waxaan idhi qishkiba hadday iska faafo imtixaanada markaysaga qishkii iyo jawaabaha hoosta laga dhiibayo ayaa iska faafo markaasa waxaa la doonaya imtixaankii malaaigtu qaadaysa ee xabaalaha in marka jawaabta hoosta laga siiyo jawaabtu waa tani malagaugu jawaab malaga ugu jawaab calaa kulli xaal qofka markaysa waxan ma anfacayso haddii kuwii markaa ilaahay sugaya aanu ahayn alla waxay u taraysaa ma jirto cidda ilaahay sugo ayuumbaa sugan allahuma abitna allahuma abitna yani marka waxa cidduu ilaahay suga ayuunbaa sugan in talqiinta caynkaasa lala yimaado oo isagoo qofkii la xabaalay talqiinta loo sameeyana waxay noqonaysaa min wa in istaxabahu man istaxabah ciddii jeclaysatay ama markaysa marka yani istixbaabtay haba istixbaabtee laakiin min xaysu daliil haddii la eego waxay noqonaysaa min qabiil bidac bay noqonaysaa min qabiil bidac ayay noqonaysaa marka waxa weye in la sameeyo eh, ma aha in la sameeyo ma aha baabka lix iyo sagaashan baabu widaaci asaaxibi wa wasiyatihi cinda firaaqihi lisafarin wagayrihi waadducaa'i lahu wa talabi adducaa'i minh baabu widaaci saaxibi saaxibka in la sagootiyu u baab yahay wa wasiyatihi iyo dardaaranka loo dardaarmayo saaxiibka cinda firaaqihi marka laga faaruqayo laga tegaayo oo lisafarin wagayrihi safar daraaddii looga tegaayo looga faaruqayo wagayrihi iyo waxaan safarba ahayn waxaan safarka ahayn waxaa soo gelaya dee inay geeriyoo kale lagu kala tegaayo oo mid markaa waxaweeye sakaraadkii uu ku sugan yahay oo u dhimanaayo iyo waducaa'i lahu ducada loo ducaynaayo saaxibka wa talabu ducaa'i minhu iyo in markaa duco laga doonayo duco la weydiisto ashyaadaas ayuu u baab yahay oo baabkan lagaga hadlayaa qaala allahu tacaala allah waxa uu yidhi wawasaa biha ibraahiimu baniihi wa yacquub wawasaa waa dardaarmay ee biha ibraahiimu ibraahiim ayaa markaa u dardaarmay baniihi ubadkiisii wa yacquubu iyo yacquub ayaa markaa u dardaarmay yacni milladda marka islaamka ayuu markaa u dardaarmay atawsiya marka dee wax laysu dardaarmo waxaa ugu fiican dee diinka dadka qaarkood markay dardaarmayaan waxaa laga yaabaa dee in adduunye uun dardaarankoodu ku wareego laakiin shayga ugu muhiimadda badani waa maxay waa in diinka laysugu dardaarmo si diinkaa loo haysto loogu dheganaado loogu sugnaado tawxiidkaa islaamnimadaan ah, qaa'ilan xaaluu odhanaayo u dardaarmay yaa baniya inamadaydiiow ina allaha istafaa lakum addiin allah wuxuu idiin doortay diinkan buu idiin doortay diinkaa islaamnimada falaa tamuutunna ha dhimannina oo ha dhimannina oo ha dhimannina xaal axwaasha ka mida ilaa wa antum muslimuun xaal aa muslimiin tihiin mooye xaalad kale ha dhimannina markaa dhimanaysaan islaamnimo ku dhinta oo ruuxu ma garanayo goortuu dhimanaayo geeridii waa qayb waqhtiyada qaarkoodna kadisaa bay noqotaaye yacnii islaamnimo un ku dhinta muraadka looga jeedaa maxay tahay yacni waxaa looga jeedaa islaamnimada daa'ima oo joogteeya oo mar walba ku sugnaada islaamnimada si goortii geeridu idiin timaadaba ay idinku timaaddo idinkoo muslimiin ah am kuntum shuhadaa'a id xadara yacquuba almowtu id qaala libaniihi maa tacbuduuna min bacdii am kuntum bal a kuntum ka guurtaase ma waxa ahaydeen shuhadaa'a qaar joogo goob jooga miyaa ahaydeen id xadara goortuu ku soo xaadiray oo u yimi yacquuba yacquub u yimi almowtu geeridu ayuu timi ka beddelo id qaala goortuu ku yidhi miyaa joogteen libanihi ubadkiisii ku yidhi waxaa bannaan idda in id laga beddelo in beddel laga dhigo waa bannaan tahay waxaa kaloo bannaan udkur in loo qadaro miyaa goobjoog ahaydeen id qaala goortuu yidhi libanihi yacquub goortuu ku yidhi ubadkiisii ku yidhi maa tacbuduuna maxaa caabudaysaan min bacdii aniga dabaday maxaa caabudaysaan maad waa istifaamiyo qaaluu waxay yidhaahdeen oo ku jawaabeen nacbudu waxaannu caabudaynaa ilaahaka ilaahaaga wa ilaaha aabaa'ika iyo aabbayaasha ilaahoodii baanu caabudaynaa ibraahiima aabbayaashaasoo ibraahiim ahaaday iyo wa ismaaciila ismaaciil ahaaday iyo wa isxaaqa isxaaq ahaaday ama ka bedelo wa ilaaha ibraahiima wa ismaaciila wa isxaaq yacni markaa ibraahiim iyo ismaaciil iyo isxaaq ilaahoodii ayaanu caabudaynaa ilaahan waaxida xaal ilaah keliya uu yahay baannu caabudaynaa oo laga dhigo ilaahan markaa xaal laga dhigo ama weji labaad laga beddelo ilaaha ka laga bedelo oo macnuhu u dhaco nacbudu waxaannu caabudaynaa ilaahan waaxidan ilaah keliyaannu caabudaynaa oo cadafka laysku cadfay ilaahaka wa ilaaha aabbaa'ika si aan loogu qaadan laba ilaah inay kala yihiin ayaa loo sheegay ilaahan waaxida wanaxnu lahu muslimuun annagu allahoo qura ayaan u hoggaansamaynaa oo isu dhiibaynaa markaa nebi yacquub wuxuu u dardaarmay iyo nebi ibraahimba ubadkoodii waxay u dardaarmeen islaamnimada iyo milladda xaqa ah ayay u dardaarmeen marka waxaa laga qaadanayaa in markaa ubadka iyo ehelkaba in loo dardaarmo islaamnimada in loo dardaarmo islaamnimada in loo dardaarmo ayaa laga qaadanaya wa ama alaxaadiisu axaadiista miya fa minha waxaa ka mida xadiisu zayd bni arqama xadiiskii zayd ibni arqam baa ka mida radia allaahu canhu aladii sabaqa kaasoo ku soo hormaray fii baabi ikraami ahli beyti rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam ahlu beytka rasuulka sala allahu aleyh wasalam sharfista la sharfaayo baabka ku saabsan ku soo hormaray qaama rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalama fiina khatiiban xadiiskii buu dabeedna keenay qayb ka mida qaala waxau yidhi zayd bnu arqam qaama rasuululahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay baa kacay oo istaagay fiina annaga dhexdayada ayuu istaagay khatiiban xaal uu khudbadaynayo ayuu istaagay faxamid allaha allah buu mahadiyey wa asnaa calayhi allah buu ammaanay wa wacada waa waaniyey oo waa wacdiyey wadakkara waa waaniyey uma qaala dabeedna waxa uu yidhi amaa bacdu intaa dabadeed miyaa alaa ayuha annaasu alaadu xarfu istiftaax weeyo hadalkaa lagu furfuranayaa dadow innamaa ana bashar anigu waxaan ahay un aadami baan ahay bini aadam baan ahay yuushiku an yaatiya rasuulu rabbii fa ujiib yuushiku waxay u dhowdahay an yatiya inuu ii yimaado rasuulu rabbii rabbigay kuu soo diray inuu ii yimaado ayay u dhowdahay oo fa ujiiba dabeedna markaa aan ajiibo oo aan yeedhmadiisa aqbalo wuxuu u jeedaa malaggii malakulmowtkaha inuu ii yimaado ila ilaahay baa soo diraye malagii mowtka inuu u yimaado ayay u dhowdahay dabeedna markaa aan yeedhmada ajiibo bimacnaa aan geeriyoodo wa ana taarikun fiikum haqalayn anigu waxaan idinkaga tegayaa idinka dhexdiinna saqalayni laba culculus baan idinkaga tegayaa awaluhumaa labadaa ka ugu horreeya kitaabullaahi waa kitaabka ilaahay waa kitaabka qur'aanka fiihi alhudaa waxaa ku sugan hanuun wannuuru iyo nuur baa ku sugan fakhuduu bikitaabi illaah yacni markaa qaata oo qabsada kitaabka ilaahay wastamsikuu bihi qabsadoo ku dhega faxasa calaa kitaabi illaah nebigu calayhi salaatu wasalaam waa booriyey qabsashada la qabsanayo kitaabka allah wa ragaba fiih dadkana waa jeclaysii yacnii kitaabka ilaahay in la qabsado oo lagu dheganaado oo lagu camal falo yacni markaa saasuu markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam boorriyey wa ragaba fiih waana markaa nebigu waa jeclaysiiyeyoo yani waa booriyey in marka waxa weeye kitaabka marka la qabsado oo lagu dhigo uma qaala intaa dabadeed waxau yidhi wa ahlu beytii iyo ahlu beytkayga yacnii qaraabadayda mu'miniinta ah iyagana qabsada maxabadooda iyo ikraamka iyo sharfistaa sharfaysaan iyo karaamada a ah, karaamaynaysaan iyo jacaylkaa jeceshihiin qabsada taasna udakirukum allaha allah baan idinku waaninayaa oo yacni markaa fii ahli beyti ahlu beytkayga iyo qaraabadayda mu'miniinta ah inaad sharaftaan oo jeclaataan baan ilaahay idinku waaninaya ilaahay idin xasuusinaya inay ilaahay kaga baqataan oo aad u ilaalisaan xurmadooda iyo qadarkooda aad dhowrtaan oo ilaalisaan rawaahu muslim muslim baa soo wariyey xadiiska waqad sabaqa bituulih waana soo hormaray xadiisku bituulihi xaaluu markaa dherarkiisa ku sugan yahay oo uu dheer yahay ayuu soo hormaray hadda qayb ka mida ayuu soo qaatay xadiidkan nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadii waa u dardaarmayey ummaddaba waxaanay ahayd yacni wakhtigii dambe ayay ahayd cahdigii dambe markaa dabeed inaan markaa rasuulka ilaahay ii yimaado ayaa markaa u dhowdahay oon deedna ajiibo marka dardaaran buu hadalkan u sheegaya laba arrinoo culculus baan idinkaga tegay buuri midna waa kitaabka allah kitaabkii allah waa qur'aanka qur'aanka weeye marka qur'aankii waa booriyey nebigu calayhi salaatu wasalaam sunnaduna tabac bay u noqonaysaayo maadaama qur'aankii ay fasirayso marka la yidhahdo kitaabka qur'aankaa qabsada qabsashada kitaabka qur'aankaa la qabsanaayo waxaa soo gudagelaysa sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam in la qabsado qur'aankiina dee waa sheegayaa sunnadii nebiga sala allahu aleyh wasalam atiicu allah wa atiicu arasuul allah ateeca rasuulkana ateeca taacada rasuulka la ateecayaana waxay noqonaysaa sunnadii nebiga sala allahu aleyh wasalam in la qaato lagu camal falo ayay noqonaysaa waxyiga in la raaco adilada sheegaysana waa soo gudagelaysa sunnadu sunnadu waa soo gudagelaysa ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi awliyaa sunnadiina waa munazalo waa la soo dejiyey wa anzala allahu calayka alkitaaba walxikma allah korkaaga wuxuu ku soo dejiyey kitaabkiiyo xikmada xikmaduna waa sunnadii waa sunnadii weeye yacnii rasuulka in la raaco adilada sheegaysa amarka rasuulka aan la khilaafin waxa allah iyo rasuulkiisu xukumaan aan marka waxa weeye eh, la kala dooran ee sideeda loo raaco yacni kullu dalika waxay tilmaamayaan sunnada nebiga sala allahu alay waslam in la qaato kulli xaal kitaabka ilaahay yacni sunnadiina waa raacaysaa oo kitaabkaaba dee sunnadii amraya in la raaco sunnadiina kitaabkay bayaaminaysaa kitaabkii lama qabsan karo lagumana camal fali karo biduuni sunna la-aanteed laguma camal fali karo wa anzalna ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim marka nabiga calayhi salaatu wasalaam baa bayaaminaya marka kitaabkiiyo sunnadii kitaabkay ku jiraan saas shayga labaad ee nebigu boorriyey waxay tahay ee ku dardaarmay ahlu beytka ayuu ku dardaarmay ahlu beytka nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo qaraabada nebiga sala allahu aleyh wasalam ee mu'miniinta ah in waxaweye la ixtiraamo la qadariyo la jeclaado jacaylkooda iyo ixtiraamkooda iyo qadarintooda iyo maamuuskooda la haysto lagu dheganaado ahlubeytkaasina waxay noqonayaan waa banu haashim iyo banu mutalib mu'miniintooda weeye waxaa kaloo soo gelaya zawjaadka nebiga sala allahu aleyh wasalam ahlubeytka iyaguna ka mid yihiin yaa ahlubeytka ayay markaa ka mid yihiin marka kulligood waxay noqonayaan in marka ahlubeytka ay soo gelayaan bay markaa noqonayaan inay zawjaadka nabigu sala allahu aleyh wasalam beytka ka mid yihiinna aayadda suuratu axzaab ku sugan lafteeda waa laga fahmayaa ya yuriidu allahu liyudhiba cankum rijsa ahla albeyti wayutahirakum tathiira waxaa laga warramaya zawjaadkii nabiga sala allahu aleyh wasalam oo siyaaqa aayadda marka la eego waxay ku saabsantahay zawjaadkii nebiga sala allahu aleyh wasalam saasay ku saabsantahay aayaadka ka horreeya o dhan eeg isla aayaddan eeg hadda maaragta waxay ku saabsantahay siyaaqu zawjaadkii nebiga sala allahu aleyh wasalam waa jiraa xadiiska ummu salama oo tilmaamaya yacni afarta nebigu inuu markaa maro ku soo hadoodilay yacni cali bnu abi aalib iyo faatima binti rasuul sala allahu aleyh wasalam iyo labadooda inan xasan iyo xusein ya oo dabeedna marka uu yidhi haa ulaai ahlu beyti kuwani waa ahlu beytkaygii marka inuu sidaa yidhi waa jirtaa marka taasi waxa weeye waa yacni siyaaqa ayaddana looga tegi maayo labada waa la kulminaya labadaba waa la kulminaya midna xadiisna wuxuu sheegayaa yacni markaa fasiraad nebigu ku fasiray inay yacni markaa kuwan ahlubeyt yihiin kumana koobinoo adaatu xasrin ma gelin adaad faa'iidaynaysaa inay kuwanoo keliya ahlubeyt yihiin ma tilmaamin marka labada arrin waa laysu geynaya xagga siyaaqa waxa laga qaadanayo iyo xadiiska waxaa laga qaadanaya ta kale axaadiis badan baa jirto mutacadida oo saxiixiyada ku soo aroortay bukhaari iyo muslim iyo ku timi khayrkoodba oo tilmaamaysa nebigu calayhi salaatu wasalaam zawjaadkiisa markuu u yimaado inuu odhan jiray assalaamu calaykum ahl albeyt inuu sidaa ku odhan jiray iyadana waa soo aroortay oo uu sidaa ku salaami jiray marka inay ahlulbeyt yihiin nebigu marka uu tilmaamayo axaadiistaasna bukhaari iyo muslim iyo kutubta kaleba waa ku timi saxaabo mutacadid oo kala duwan baana soo wariyey saasaa soo wariyey marka ciddii aan marka mu'miniin ahayna soo geli maayaan banu haashim ciddii gaalowday ama banu mutalib gaalowday ahlubeytka kama mid ah abulahab oo kale kuma jiro laakiin ciddii marka qaraabadii nebigana ah calayhi salaatu wasalaam marlabaadkana waxa weeye ahlu iimaan ahayd waxay ka mid yihiin ahlubeytka ka mid yihiin ahlubeytkay ka mid yihiin marka in nabigu calayhi salaatu wasalaam ku dardaarmay kitaabka ilaahay iyo ilaalinta ahlubeytka la ilaalinayo allah lagaga baqaayo waxay ku tusinaysaa dardaaranka wakhtiga geeri oo kale la filaayo loo dardaarmayo ubadkii iyo markaa saaxiibbadii yacni mid walba loo dardaarmayo ayaa laga qaadanaya halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuubu ilayk